dheere dhulka yaa

mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kama marnaa adaistare galabta waa talaado barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii noo sheekee oo saaxiibadu sheekooyin fara badan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 galab wanaagsan nisrey galab lamida ah bootaan adigii mm. dhegeystayaasha ilaa farshameeqaanka waxaadan leeyahay galab wanaagsan waa galabteeni galabteeni waay mhm. kasoo bilow dhegeystayaasha farshameeqaanka kusoo dar aniga adiga galab wanaagsan mar kale sidoo kale mhm. galab wanaagsan galabta talaado waaye mm-hmm. galbaha kale wax badana dheer tahay way ka duwan tahay waa galbahee waa galbaheene ma dhaha waa galbihii barnaamijwaa galbihii dhegeystayaasha ayagala iska lahaayeen oo anigana fariimaha ay soo diraan inta u aqrin jirna weliba aa ku qosolno aa ku diyaargarowno <laughs> Eh, galab walba oo talaada ah mhm. saaxiibadu way sugaan barnaamijka talaadadii ma la gaadhay ay isweydiiyaan eh, sababtoo ah talaadu waa maalin gaara xubin gaara sheeko iyo fanni iyo qosolkii ayaa marka barnaamijkahadda ah. mhm. mhm. hintaynaan gudagelin sheekadii dhegeystayaasha iyo intaan u qarinayno daafurka barnaamijka maanaad ii deynaysaamas maadaama garta mm. ani aa isiisay aa idhahday maanaad ii deynaysaa iskasoo wareejiy daafurka galabtaadahadii lagu dhaho adiga mase aniga bis waamiya laakiin haddaan kuhimahmah waxaa jirta lahaayo mm. qeybiyaa wuu qadaa <laughs> marka wax markii lagu wakishto oo adig keen lagu dhaho amase ani miya mase adi mhm. iska wareeji marka galabta daafurka adaan kuga casuunmay aad iyo aad waayahay waxaana saaxiibada usoo qabanayaa hees ay ku wada looqeeyaan sacidiyo siman iyo maxamed tobanle mm-hmm. heesta waxaa la yidhahdaa dhagax bur qorsheeya aadoon dowlay jacay hilkii weli wuhuu idhibayaa inkastoon dhuufoon dhul shisheeya aadoon dowlay jacay hilkii weli wuhuu idhibayaa dharaartii mahargalo habeenkii miyaan hudaa dhankoolayo aduun baan kugu dhadhabayaa habeenkii miyaan hudaa dhankoolayo aduun baan kugu dhadhabayaa waxaan dhahaadanlaa reher dhisno dhulkii ahaan ku dhalanyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada daban qorxoonay waxaan dhahaadanlaa inagoo reher dhisno ku dhalaniyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada niyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada inagoo reher dhisno dhulkii aan ku dhalaniyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada dhaban qurxoonay waxaan dhaadanlaa inagoo reer dhisno halkii aan ku talaaniyo dhagax buurdagnoon ku dhamayno xaajada <laughs> waa lasoo dhameeyey warka dhan aan wadabaxno aan warka kusoo dhameynnwabes waa warka ku dhan sheekada dhan way xiran tahay inta badan waxaa la mataqaanaa mhm. qofka hasaabo amase markii xiriir wadaag layahay mhm qof kasta mm. deegaankayga gurkiisa lahaa ah. meel hebel oo kusoo dalxiis lahayn uh-huh. qof walba meeshuu kasoo jeedo wuxuu u ammaana <laughs> waxaan kaa galay ereysugaaneedka eh, hiisaha inta badan lagu daawacaan ugu badan mm. halkaasaan ku geyn lahaa meeshaasaan kusoo tamashleen laheen oo u mm-hmm. badan yihiin hadda marka mm-hmm. tabanle iyo siman warka soo dhameen mm-hmm. dhagax buur degno ku dhameynaa sheekada aad iyo aad eh, heesas dhagax buur waxay daafurahayd barnaamijkeena galab wanaagsan sheekooyinkeenu ayaa la si wanaagsan farakama qodna oo bilow iyo kow midna ma joogto faanoole farakama qadna waay <laughs> balaar bilaawne sheekada ugu horeysa ee dhankaaga aada hayso oo saaxiibada ay soo direen n botan aada u mahadsan tahay sheeko aada u qosol badan <laughs> gacanteedu kusoo dhacday mid ka kamida dhegeystayaasha idaacadda kulmiya ayaa inoo soo diray wuxuu ku bilaaba idin salaameeyey bahdariidiyo kulmiye iyo mhm. saaxiibada kala wanaagsan sheekadu waxay ku bilaabanaysaa oday reer miyi ah mhm. ayaa hadda ka hor xaalad caafimaad usoo aaday magaalada muqdisho wuxuu kusoo degay guri uu wiilkiisa deganaa dadka waa taqaanaa markayfamilka qofkii ahaa oo magaaladaaqof ale qofkii udh qofkii wiilkiis degan yahan wiilkiis qof kelina qaraabadiiso la degaa ilaa iyo asi mm-hmm. xaaladiisa ay ku hagaagayso mm-hmm. habeenkii koowaad markii la casheyey kadib ayaa waxaa loo keenay cabitaanka la dhaho cocacola markuu maadaama la casheeyey mm-hmm. oday wuxuu sida wiilkii aabahaaga u keen kooka loo keenay odaygii wuxuu mooday sharoobo in loo keenay maadaama uu xanuunsanaa hal isbuuc ayuu habeenba hal fur ka xabeeyey kokakoladii eh, cabitaanka ahayd ee loo keenay ayuu markii la casheeye <laughs> isma waalan odayga furucaa maadaama waalan sheeko qosol badanee eh. sheekadan intaan akhrin ka hor adaa mar akhriinsa u qosle Eh, marka hadda dhaasheega qosol badan ahaya mhm. aad u maadsanyaa sida wanaagsan oo sheekadaas quruxda badan oo inala wadaagay eh, eh, misrey qaybihii hor barnaamijka ayaan isla sii maraynaa mhm. hadde kaalmaha sugaanta mau laabanaa in badan kaalmaha sugaanta ayaan u laabanaynaa mhm. maadaama dahfurkii aan ku siiyey tan codsi xataa malahaka hadal ma lahan dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa fanaanka xariir axmed heesuu ku luuqeeyo oo la mm-hmm. yidhaahdo mm-hmm. ashqaraar mm-hmm. arrintayda adigoo arka igu adkaysaade anigu noolaynkaagibaan waag wareegaye waraq iyo jawaabtaadibaan aad u sugayaye haddad koolka iga qaban layd kuma ilaaweyne arrintayda adigu arkaad igu adkaysaaye aniguna laynkaagibaan kuwa wareegaye orahiyo qof ila soo hadlaan adi ku moodaye akonkiyo ciwaankaagiban eesha ku hayaaye sidaan kuugu onqabo ma ogid ubaxla moodye miyaron codkaaga ah maqlaan u istareexaaye ashqarar markaasaan farxadla ooyaayey baragow iftaan kuu jeclahay waanaad aragtaaye baragow iftaan kuu jeclahay waanaad aragtaaye waxbaa ka dhacay xariir axmed mhm. haddaad koolka iga qaban lahayd mhm. hadda telefoon maxaan u dhegeysataan waayaabi niyow taleefonka cudurkaas cudurkaas baasoo taleefonka loo dhegeysta waa wada qabnaa wada qabtaan mhm. ani waxaa la yaabanaha ragga waxaa laga yaabaa haddii ay gawro soo wacdo adkaysi fara badan oo taleefonka lagu sii dhegeysan karaa xoogaa inuusan jirin laakiin dumarka qof ay rabaan inay taleefon ku dhegaystaan toban mar wax ka badan toban mar xeeta maalmo dhe <laughs> laakiin qof walbaa ah eh, qofuusan eh. asiga rabin inuusan taleefonka qaban taas waa laga sameeyahay mhm. laakiin hal problema jiro gooni idii ah mhm. qofaa rabteen xitaa taleefonka inaa ku dhegaysataan maalmaalina dadka qabataa <laughs> maalmaalina waxay kaa qabadanaa inaan taleefonba maanta qaban aadan ku hadlin qofkana ma oga moogtaa iska soo wacaasina markayaan loo qabanaa leeyahay maalmahaas marar qaarna ciladaa keento ciladaa keento mhm. waayahay idinkaa ku arkaa <laughs> ishiisa lagu arkaa ma aheyd ushiisa lagu timaamaniguna ah, mhm. onlinekaagi baan ku ag wareegaa haddaaa ku jirtaa oo onlinea tahay ah, kolkii laga qabo waaye waa wax badanaa hadda dhaca waaye mhm. taleefon haddii qof lagu dhagaysto mhm. onlinekaaga onlinkaagana waa lagaa soo jeeda waxaa leed qofkaan ma xanuunsano wuu caafimaad qabaa qadkuu mhm. ku jiraa way uu teleefonkaaga u dhegeysanaa <laughs> marka brobuleemka taagan waymaya anaga maskaliin waa laga wada siman yahay sheekooyinkan kusii soconaynasre dhankayga mhm. talow maxaad noo soo qaban doontaa sheeko noocee aniga dhegeystayaasha sheeko aad u qosol badan aad soo wadaa mhm sheekadan eh, dhegeystadan noo soo diray waxaa layihahdaa cabdirasaaq bondheer aan joogaa mhm. u leeyahay saaxiib aada umahadsan tahay eh, waxauu ku bilaabay waayihii dambe mhm. eh, markii laga soo tago riwaayadihii xilliga soomaaliga la jili jiray oo lifeka loo tagi jiray mhm. wuxuu yidhi wadanka waxaa laga sameeyey goobo si gaar wax ah loogu daawado oo shaleemo oo kale ah, ah had midda ayaa yimi yiro shaleemadii hadda ka hor aan weli hore u gelin shareemada oo ay ku cusub tahay mhm. siduu u daawado filim hindi ah halkaas ka socday shaleemada waxaa ka socday filin ajanti ah oo dagaal ah islamarkaana shaleemadu waxay ahayd mid ciriiri ah oo ma lahayn meel la fadhiisto ninkii wuu istaagay markuu waxyar daawanayay kadibna wuxuu arkay fardo iyo xabado la isku bursanayo mhm. maadaama ay dagaal yihiin si wanaagsan tvgiu ah, ka arkay asina kooway u tahay way ku cusub tahay ah, maxaa dhici doona meeshaan dadku ka buuxaan wuxuu jira bal fiiri mhm. intuu naxay ayuu booday misena dadkii dardaray uuna jabay asagiyaa jabay ah. markaas ayaa waxaa la geeyey isbitaal si loo daaweeyey mhm. subaxdii markii la wareystay ninkii oo la dhahay xalay maxaa ku helay caliyow markaas wuxuu dhahay wuxuu ku mhm. jawaabay fardihii xalay dadkii ay laayeen ayaa ku jiray <laughs> <laughs> marka waxay kugu cusub yihiin wax walbaad filaysaa mogtaha Eh, waxaa laga yaabaa inuu is yiri fardahan soo orday maadaama kamerada frontiga ama horey laga keenay mhm. ay fardihii soo socdaan intiisa kusoo gaarin kartaisis <laughs> botano sheeko masheekay keentaaye eh, hadda goor eh. gabar mm. a iiga sheekeysa ayada naftarkeed ku dhacday waxay dhahday wuu igu cusbaa t ga <laughs> marka hooyadeed ah, suuqa waxay ku iibin jirtay maqaaxe galabtii markii la gaaro maqaaxidai mm-hmm. aaday habartii kaalmeyna marka maadaama hooyadeed ayada ay markaas usoo weynaatay mm-hmm. horeyna wax tv iyo wax la daawanayo umaysan daawanin mm-hmm. <laughs> markaase waxay dhahday salaada maqribka markii laga baxay oo cishihii intaan la gaarin aa meel t laga daawanayo oo dhallinyaro ay joogaan aan tagay dhaaday <laughs> <laughs> maqaaxidana xoogaa yar nafisay leedahay xilidaas camal markaasa waxaa arkay dhagaari gubanayo hulcayo marka ordaa asoo gubanayo hulca marka gaariga markaasa gaarigan wuu kusoo gaaree intuusan kusoo gaarin orod <laughs> qaylada orodka iga baxaysa dhada iga celiyaay waa gubtaye ilaa guriga ma joogsanin dhaaday gaariga wuxuu ii noqday dhaa gaariga inuu ani igu soo socdo mm-hmm. oo anib aa guba rababa dadkan dhan u soo dardari ah. marka sheekooyinka inta badan <laughs> sheekooyinka qofka usa hore u arkinin mhm. wuu wax dhici karahadda marka runtiis waa wixii fardahaas dadkii farduhu xalalayana istria barnaamijkeena weli fara kama qodna sheekooyinka saaxiibada mhm. balse kaalimahaas waantaa kusoo nasanaynaa waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqayaan hodan cabdiraxmaan iyo mhm. nuur caddi oo la yidhaahdo dheef dheef dhegeysti mhm. haboon leeyahay dhegeystayaasha jacaylku tan kastaba ka eego dayalmale jacaylku wadhaxtaadka noloshiyo naqaaqanuu lahaa dhan kastaba ka eego dayalmale jacaylku dhan kastaba ka eego dayalmale jacaylku wadhaqaadka noloshiyo baqanuu tahay kaalinta suugaanada ay ku wada luuqeynayeen hodan cabdiraxmaan iyo nuur cadde heestaasoo ahayd mhm. dheef aan halkaas uh, uga tallaabno waxay dhextaal u ahayd barnaamijkii galab wanaagsan idaacadda kulmiya ayaad naga dhegaysanaysaan mhm. saaxiibayaal faanoole farika maqadno weli sheekooyinkii mhm. hadmalaha galabta waxaan u malaynayaa in barnaamijkaba waqtigiisa sidaan u wadno naga dhaco anagoo sheekooyinmar badana sheeke anagoo wadna aad tagnay maanta waxaan rabnaa inaan wada dhameyno ka tegis ma lahan dhankaaga maxaa jira markaan botan oo adigii dhegeystayaashaba aada u mahadsantihiin mhm. gacanteeda haddana waxaa lagu soo dhacay mhm. sheeko aad u qosol badan aa lagu mhm. qoray ciwaankeeda oo weliba fani ah waxaa lagu bilaabay soomaalidu inta badan waxay yihiin dad xoolo dhaqata ah oo howla raaca ha oo miyiga dega mm-hmm. hadda ka marka dad eh, nin inaagtiisa xoola dhaqata oo xoolahooda la jooga mm-hmm. ayaa waxaa ku bilowday mm-hmm. duqeyn diyaaradeed <laughs> arkeenaaye markii duqeyntii bilaabatay ah, ninkii xaaskiisa waxay weysay meelo jaanay cirab dhigay ninkiiba weysayba oo isla socdeen il xoolii ay la joogeenyaa eh. <laughs> iska <laughs> wada ninba naftiis nebiyo ummadaama aheednin ah, <laughs> walbo naftiisoo la orday xaaskii dhan wuu hilmaamay duqayntii markii ay joogsatay ayay xaaskii baadigoobtay mm. odaygeedii mm mise waxay aragtay isagoo geed hoostiisa ku jira oo aad u naxsan ayay u tagtay mm. markaas ayay ku qaylisay mm. oo waxay dhahday mm. war doqon yahow maxay tahay fulinimadan raggii hore geesiyaal bay ahaayeen way ku kulaysata adi maxaa kaa qaldan ah, anaa iga soo tagtay adi dumar jaanis ah, kugu hel waa taqaanaa ah, dadkii hor dhan ay usoo kiciseen ninkii mab iswaacalino ku lahaa naanaga tagu dhae maraggii horaa cirka laga soo weerari jiray <laughs> raggii hore raggii <laughs> horday tuurey iyo ul iyo oo adugu meelo soko dad loo jeeda yaa lala diriiri jirargeesiyaaraggii hore waxba igu soo kicin oodhaa raggii hore cirka lagama soo weerarcirka laga imaado dhaa cirka hadee sheekada imaadana nabad ma jirto <laughs> walahi sheeko fani haddii dadkii eh, hore ay ku dagaalami jireen meelo loo jeedo Ah. raggii hore ken usha awjeed mm. waa iska qaban kartaa falaarta waa ka gamba kartaa midada waa iska ciid kartaa laakiin waxaan kore ka imaadeen dhamatabara uhaya marga raggii hore cirka lagama soo weerari jirin dhageystahaas <laughs> aada u mahadsan yahay mm-hmm. sida wanaagsan oo sheekadaasi noogu soo wadaagay barnaamijka kale wanaagsan mm-hmm. ayaa dhigta lagu hayaa waayahay hadda qaybihii dhexana waan isla sii maraynaa barnaamijka mm-hmm. kaalmaha sugaanta ku nasanayna marka bootano dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa fanaaniin aan mhm. aad u taageero waa laba fanaan oo kale ah mhm. nimcaan hilaac iyo weliba fanaaninta kale aan ka dhicin mhm. yurubgenyo waa la wada yaqaanaa <laughs> heesta magaceeda waxaa la dhahaa webi jacayl dhow jacayl adna waxaadkeen ursan iyo sidaanu waxna kula jacayl adna waxaadkeen markiis aan maaragtay loo kala aad iyo aad aad iyo aad barnaamijka gabagabadiisi aan isla joognaa mhm. eh, dhegeystayaashana waan u mahad celinaynaa eh, qaabka quruxda badan barnaamijka waga qayb qaateen mhm. intii fariimood halkaan aan ka akhrinay intii aan ka gaari weynay waqtigoo naga dhacay awgii oga tagaynaa maahane mhm. haddii barnaamijko intaan kasii dheeraan lahaa kamaynaan tagnayn oo waan sii wadi lahayn waan u mahad meel walbo ay joogaan mhm. dee saaxiibadu markaan ka tagayno kaalin sugaana oga tagnaa daafurkii anaa qaata mugti saaxiibada mhm. anaa soo dhaweeyalaamiinta adigaa iskale waa ah, markaa isgaratid oday waxgaradaa marmar noqota <laughs> saaxiibada maxaan oga tegaynaa botaalo aadaa u mahadsan tahay mhm. guntii gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka maadaama isla soo gaarnay mhm. heesta gabagabadan aa isiisay mhm. anigana waxaan u sii dhiibayaa ama ugu sii tegayaa alfanaan maxamed xasan lafoole heestii ahayd ruun aad iyo aad lafdhabaarta adhaxda iyo unugyada dhiigee jirka laxaadka mhm. intiisa kale adimaadii celinayay bootaan horta fanaano ii noqda anigana fanaaninta igu soo dar rabaa <laughs> waayahay istre eh, guud ahaan heesas ayaa u dambeysay dhegeystayaasha waxaan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee sheekooyinka qosolka badan leh ay noogu soo direen haddana ay noogu qosliyeen <laughs> galabta waxaa u malaynaa galabta ugu qosolka badnaa barnaamijku <laughs> inuu yahay aaday ugu mahadsan yihiin sida wanaagsan ay barnaamijka ugu qayb qaateen sida wanaagsan ee barnaamijka mar walba ugu xiran yihiin ee sheekooyinka ay noogala soo wadaagaan waa ugu mahad celinaynaa mm-hmm. guud ahaanna barnaamijkii mm-hmm. galab wanaagsan oo mm-hmm. galabta inta ay idinkula socodsiinayeen anigoo istaraya weliba bootaan waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo kale roon ma ogola jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag

jibta ila maartey samirka ila qaybsatay afaadi dibka ila maartey samirka ila qaybsatay ammaanada dhuuntay ballanta ila ofiisay ammaanada dhuuntay ballanta ila ofiisay abaalka adiga humnay weligay ma iloobayo qalbigaa ku abuurtee ugu runey ugu adaaninka ku jeclahay ugu arkase ugu adaaninka ku jeclahay qaadi dhibka ila maartay samirka ila qaybsaatay afaadi dhibka ila maartay samirka ila qaybsaatay ammaanada dhuurtay ballanta ila ofisay ammaanada dhuurtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga amunay weligay ma iloobayo qalbigaa ku abuurantee adaanibka ku jeclahay oday iyo gudoonkii gufaacadaay xariirtii ioontabtiyo raxmadan ku ildoobsadaay xariirtii ioontabtiyo raxmadan ku ildoobsadaay udubdhigiyo aqalka tiire hayay siday wiilu imahe egmada ugula xabsataa uurkuu nugu seexato codkale looma ogola abadan ka aflaxay ilayski nuur dhaaraxshay ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur dhaaraxshay xubnaha jirka ururiyo waxaad ku aroortayo iridkaasan babaddirto codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan kale

ayaad ku abuurantee ogo ila markayn samirka ila qaybsataay afaadi dhibka ila markayn samirka ila qaybsataay amaanada duurtaay ballanta ila ofiisaay amaanada duurtaay ballanta ila ofiisaay abaalkaadiga amnay weligay ma iloobayo qalbiga ku abuurantee ugu unay ugu cadaahidka ku jeclahay ugu markasay ugu cadaahidka ku jeclahay